bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi wa صaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay ina iyo akhawaadkeeda marka waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan in markii ina hamsadeeda lahoos dhigayo iyo midka markii la kor dhigayo iyo mawaaqicda ay kala leeyihiin iyaan soo sheegnay haddana inta wuxuu ka sheegaa musanifka mawaaqicda ay wada leeyihiin oo ay bannaan tahay ina ina hamsadeeda la hoos dhigo iyo in la kor dhigo markaasuu yaquulu naadimu bacda idaa fujaatin aw qasami laa laama bacdahu biwajhayni numi maca tilwi faljazaa wadaa yataridu fi naxwi khayru lqowli inii axmadu marka waxa weeyaan inta wuxuu kaaga sheegayaa labadii weji markii ay banaan tahay marka ugu horeysa wuxuu iri bacda idaa fujaa'atin aw qasami laa laama bacdahu biwajhayni numi numiya bimacnaa waa loo nisbeeyey bacda idaa idaa gadaasheeda bada idaa fujaa'atin idaa oo fujaa'a gadaasheeda aw qasamin bacda qasamin qasam gadaashiisa qasamkoo laa laama bacdahu laam ayna ka dambayni biwajhayni laba wajiyaa loo nisbay oo laba wajiyaa banaan ina iyo anna in la yidhaahdo marka haddii idaa fujaa-iya gadaasheeda ina ay timaado ama qasam khabarkiisa laam uusan ku jirin gadaasheeda ina hadday timaado labadii waji baa banaan saasaa loo jeeda marka waxaad leedahay mithaalkeeda waa badan yahay mathala kharajtu fa idaa ina zayda qaa'imun markaan baxayba zayd baaba irida hor iga soo qaabilay kharajtu fa faidaa ina zaydan qaaimun kharajtu fa faidaa ana zaydun ana zaydan qaa'imun labadiba waa banaan yihiin labadiba waa banaan waxay ku banaan yihiin aa laleeyahay idaada fujaa-iyada waa laysku khilaafsan yahayoo iyada ma xaraf ba mase waa daraf waxaa laga hadlaya marka idaa fujaa-iya xaraf ay noqoto yay labada weji bannaan yihiin haddii laakiin daraf laga dhigo ina yaa laasimayso marka laakiin qowlka idaada inay daraf tahay qowl oo daciif ah waa qowlka raajixa ah oo lawada yaqaana idaa xarfu fujaa-iya waay marka hadday noqoto macnihii marka waxay noqonaysaa fa idaa ina zaydan qaa'imun haddii anadii la hormariyo oo ana la yidhaahdo faida qiyaamu zaydin ana wmaa dakhala ceyli fi tawiili masdarin marka faida qiyaamu zaydin zayd istaagiisaaba iga hor yimid marka oo marka qiyaamu zaydkaas inay noqonayso eh, mubtada muahar oo khabarkiisa fa fi lxadrati qiyaamu zaydin inay noqoto iyo in la yidhaahdo faida qiyaamu zaydin xaasilun oo markaa asiga mubtada dhiga oo khabar laga dhiga labadaasa lagu tafsiirinaya ayib taas waxa weeyaan markii eh, la yidhaahda idaa fujaa idaa fujaa waxa weeyaan wixiio si aadan filayna kaaga soo horbaxa markaasuu ri wanumiya waa loo yani nisbeey biwajhayni laba waji inadii laba waji baa loo baneeyey oo ana iyo la yidhaahdo bada idaa fujaatin idaa oo fujaa gadaasheeda labadii wejiyaa banaanaaday saasaad leedahay ayib marka mithaalkeeda waxaa weyaan ka qowli shaaciri wa kuntu araa zaydan kamaa qiila sayidan idaa anahu cabdulqafaa walahaazimi wa kuntu waxaan ahay buu iri araa zaydan uraa zaydan zaydka u maleeyo kamaa qiila sidii hore laygu soo gaarsiiy saydan aan u malayn jiray buuri idaa anahu waxaaba ii caddaatay asiga cabdulqafaa inuu yahay ninka qoorta laga garaaca walahaazimi iyo dhuuntu waxa weyaan ninkan u malayn jiray oo warka isoo gaaray nin sayid ee markaan arkay nin addoon ahoo dhabarka iyo maxaanku irahdaa iyo dhuunta laga garaaco la adeegsaday inuu yahay yaa ii muuqatay buuri marka idaa annahu cabdulqafaa mufaaja'a igu noqotay waxaan ka haystay iyo waxa uu ka soo baxay wax lama filaanah igu noqotay marka idaa inahu iyo idaa anahu labadaba way kuu bannaan yihiin inaad tirahdid ayib marka taas waxa weeyaan markii ay tahay idaadii fujaa-iyada aheed ay tahay waa ayib نqdada kale waxa weyaan beytka kale maca tilwi faاljazا wda yطaridu fi naxwi khayr الqowl inii axmadu maca tilwi faاljazا jazihii fadeeda midka raaca markii lagu dara buu ku leeyahay wadaa midkan oo ah labadii waji in la baneeyo yaطaridu waa qiyaasoobaa fii naxwi qowlika oo khayru lqowli ini axmed aa tirine labadii weji waa waxa weeyaan qiyaasay noqotaa maca tilwi faljaza tan honaad raacinaysaa numiyow wajhayni bacda idaa fujaatin aw qasamin laba wajiyaa la baneey maca tilwi faljaza jazaha midka fadeeda raacayo kala isagana sidaasoo kale uu la mid yahay oo haddii uu yimaado fadi haday macnaha inadii hadday timaado bacda fa aljazaa'iya jumlat aljaza fada gasha jawaabteeda oo jawaabta ina hadday ka hor timaado labadii weji waa banaan yihiin ayadani waa tii weligeed lagu mithaalin jiray qowl اllahi tacaala man camila minkum suuءa bjahaalaةi ثuma taaba min bacdi w aslaxa fainahu gafuur raxiim man camila minkum suucan ilaa aakhiri waa ku cadfan tahay fa inahu gafuuru raxiim marka fiiri fa inahu gafuuru raxiim io fa anahu labadaba qiraa'a wuu ku soo aroortay marka haddii fa inahu la yidhaahdo waxay noqonaysaa jumlo oo macnaha waxa weeyaan oo mubtada iyo khabar iska haddii fa anahu la yidhaahdane bmacnaa markii la kasriyo fainahu afuur hadii la fahuwa afuur raxiim jumla ismiyay noqonaysa markii fainahu afuur la yihahd waa le faana markii la yihahda ana wamaa dakhalat calayh fi ta'wiili masdarin taqdiiruhu falgufraan waraxma laleeyahy marka mufraday noqona ana hadii la wax lagu ta'wiiliyo haddii ina la jumla ismiyay noqonaysaa labeyka allahuma labeyka labeyka laa shariika laka ina alxamda ana alxamda labadaba waa banaan tahay taas waa tacliil anaa soo hormariyay markay ay cilo dhacdo weeyaan marka fa anahu iyo fa inahu labadaba waa banaan tahay maca tilwi faljazaa hadda fiiri man camila mantaas waa shardiya camilana waa jawaab ficlu shardiga waay jawaabtii aaw markan jumlo ismiyaa dhacday maadaama jumla ismiya laa tasluxu an takuuna jawaaba wajaba ikhtiraanuha bilfa fa inahu gafuur raxiim marka jumlada ismiyada ahaa maanta waxay dhacday jawaab shardi fa qurina biha alfa fayajuusu ina fiiha ana wa ina labadaba saasay ku banaan tahay markaasuu musanifka yihi wadaa midkan yataridu waa qiyaas noqdaa fii naxwi khayru lqowli inii axmedune labadii weji inay banaanaata ay noqotaa wuxuu ula jeedaa musanifka idaadii fujaa'iyad aheed markii laga soo baxay oo faa aljazaa laga soo baxay wuxuu u jeedaa midan haddii in kaana almubtadau nafsa alkhabar aw saara alkhabaru nafsa almubtada dheh mubtadihii iyo khabarkii haddii isku mid noqdaan inadii gasho laba wajiyaa ku banaan taasaa loo jeedaa marka waxaan ka tegay mithaalkii aw qasamin laa laama bacdahu aywa wa numiya biwajhayni baa loo nisbay bacda qasamin qasamkoo laa laama bacdahu qasam ay laam ka dambeynin haddii ay sheyga qasam tahay waxaa tiri aqsamtu ina zaydan ana zaydan qaaimun xalaftu ana zaydan ina zaydan qaaimun marka hadda qasam baa yimiday ayib annada gadaasheeda dambaysa haddii khabarkeeda laam gelin oon la dhihin xalaftu ana ina zaydan la qaaimun haddiin la dhihin oo laamta aan la gelinin khabarkeeda labadii wajiya banaan laakiin laam haddii la geliyo oo laqaa'imun la yihahdo waxaa noo imaan doonta wabacda daati اlkasri tasxabu اlkhabr laa mubtidaai naxwu ini lawasar aa noo imaan doonto laamibtida haddii la geliyo ina yatacayan an takuuna ina liannahu laamu waxay khaas ku tahay inay ina khabarkeeda gasha cala alqowl araajix marka taas waxaa cayin maaya in ina la yidhaahdo laakiin haddii ay laamu khabarka ku jirin labada weji waa banaan yihiin xalaftu ana zayda qaaimun iyo ina zaydan qaaimun labadi waa dhihi karta waxaa lagu tiriyey ka qowli shaaciri lataqcudana maqcada alqasiyi minii di qaaduurati almaqliyi aw taxlifii birabiki alcaliyi anii abuu dayaaliki sabiyi yay miithaal ugu dhigeen kitaabka oo ka maranaya waa yaryahay wuxuu iri lataqcudina iga fadhiisanaysdee maqcada alqasiyi ninka fog meeshuu fadhiistay inaad iga fadhiisatid minii aniga ninkaasoo dilqaaduurati almaqliyi dilqaaduurati qashinka saaxibka saaxiibka qurunka almaqliyi loo carooday inaad sidaas oo kale iiga fogaatid nin la necab yahay oo la fogoy oo qashin la fariisiyo oo kale inaad iga noqotid aw taxlifii inaad dhaarisid birabiki alcaliyi rabbigaada sareeye inaad ku dhaaratid annii aniga abuudayaaliki asabiyi abuudayaaliki midkaadaas yarowga ah asabiyi caruurta inaan aabba u ahay inaad dhaaratid iyo in aniga aan dhalno wecel u yahay ood iga fogaatid oo garac u yahay labadaas midkood dooro ulajeedada waxaa aw taxlifii birabiki annii iyo aa banaan maadaama bacd alqasam uu yimiday intaba waa banaan tahay ayib waxaa laga fahmay markaas jumladaas oo ina ay gelayso oo hadda lagu dhawaaqay inay ficliye tahay iyo inay macnaha ismiye tahay wax farqi u dhexeeya ma jiraan intaba waa wada bannaan tahay ayib amaa qowluhu oo hadda noogu dambeeyey ou yiri macnaha waxa weyaan wadaa yataridu fii naxwi khayru lqowli inii axmadu waxau ula jeedaa hadday inadii timaado bacda mubtada huwa fi lmacnaa qowlu wa khabaruhu mubtada yay ka daba dhacday mubtadahaas khabarkiisana bimacnaa mubtadihii ka horeeyay ximbaarsan tahay meedii hadda aan ku soo niri oo kale ka nudqi bihaa xasbi wa kafaa oo kale haddaad tiraa khayru lqowli inii axmadu waxa weeyaan qowlka aadaada leedahay oo raahdaada inii axmedu naftigeedii waa marka qowlkii oo mubtadihii ah iyo khabarkii naftigiisa isku hal macno ah marka waxaa banaan in tiraa khayru lqowli inii iyo khayru lqowli ani oo hadda bacda alqowl waa la kasriya aan soo niriyey waa markii wax oo qowlka maxkiyi lqowl markuu dhaco waay laakiin in kaana aladii yaqacu bacda alqowl huwa caynu lqowli haddii uu yahay labadii weji waa banaan tahay ayib marka intaasuu hadda musanifka ka sheegay saddex saddex shay buu kuu sheegay saddexdaas shay waxa weeyaan idaa fujaa-iya iyo bacda faa'il jawaab iyo idaa kaana alkhabaru huwa cayn lmubtada saddexdaas gadaashooda waxaa banaan in ina liila in ana la yidhaahdo marka waxaa leeya walyuqas maa lam yuqal wixii aan la dhihin ha looga qiyaas qaato ibnu hishaam alansaari waxa weeyaan kitaabkiisa awdax ilmasaalik ah wuxuu ka tiriyey ilaa sagaal kale yuu waxaa kamid a ah, buu inay fii mowdici tacliil ay dhacda tan waa loo baahan yahay aadaa loogu baahan yahay haddii innada ay dhacdo cila tacliil ay noqoto limaa qablaha yajuusu fiiha alwajhaani waxau ka tiriyey qowlu اllahi tacaala inaa kunaa min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru raxiim inaa kunaa waxaan ahayn min qablu hore nadcuuhu ilaahay kuu caabudo inahu in allaha huwa albar raxiim allihii samafal badan oo naxariis badan weeyaan marka inahu iyo anahu labada waa banaan tahay liannahu inadan tacliil limaa qablahaa bay u tahay cibaadadan ilaahay caabudayna maxaa weeyaan waa alla waxaad samaysa kaa abaalmarinayo wax ka fiican ku siinayo haddana naxariis badan weeyaan marka labada qiraa'a oo sabciyataan waa la akhriyay inahu iyo anahuba waxaa lamid eh qowluhu tacaalى sali calayhim ina salaataka sakanu lahum sali calayhim ana salaataka iyo ina salaataka waa tii hadda aan hore usoo labayka ina alxamda wanicmata laka labayk allahuma labayka labayka laa shari labayka ina alxamda iyo ana alxamda laakiin ina in la yidhaahdaa fiicano liannahu jumla noqonaysaa jumlada ismiyada ah khayru min almufradi ayb waxaa kaloo ka mid ah oo meelaha ay ku bannaan tahay an taqaca bacda waawin masbuuqati bimufradin saalixin lilcadfi calayh inay waaw gadaasheed dhacdo oo waawgaasoo lagala hormaray mufrad saalixa in lagu cadfana ay bannaan tahay oo waxa weeyaan ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadmaw fiiha walaa tadxa qara'a naafic wa abu bakrin bilkasri ima cala alistinaaf aw bilcadfi calaa jumlati in cala aljumlati aluulaa miyuu kala jeeda wاlbaaquuna biاlfatxi calaa an laa tajuuca fiiha walaa tacra waxay rabtaa fiiro aada u dheer mida todobaad waxaa weeyaan bacda xataa hadday xataadi ibtidaaiye ay tahay waxa weeyaan in maa bacdigeeda labadaa ku banaan marida zaydun xataa inahum laa yarjuunahu raja kama qabaanayra macnaha waxa weya nin aan aan noolaanayn waxaa lamid ah buu leeyahay an taqaa bacda ama imaa ma aha ama inay gadaasheed dhacdo amaa inaka faadilun amaa anaka faadilun intaba waa banaan tahay waxaa lamid ah lee bacda laa jarama oo kale inay dhacdo laa jarama ana allaha yaclamu ina allaha intaas waa badan yihiin qofkaasaa laga rabaa inuu tatabuco markaasuu musanifku wuxuu ihi wabacda daati اlkasri tasxabu اlkhabr laa mubtidaai naxwu inii lawasar intana wuxuu gelayaa inadi waataan hore usoo niri markaan kaana joognay wa kulu adawaatin mujtamica fi makaanin laa budda laha min ummin wa umu haadihi aadawaat hiya ina bikasri hamzati walidaalika lahaa khasaa'is duuna gayriha min bayniha hada alxukmu markaasuu iri wa bacda daati اlkasri mida kasrada u saaxib ee gadaasheed tasxabu lkhabr tasxabu lkhabra khabarkii waxaa la xariirsato la saaxibto laamu ibtidaa'in waxa weeyaan min calaamaati aw min khasaa'isi ina min bayni hadihi اlaxruf annahu yajuusu fii khabari ina dukhuulu laami libtidaa marka waxaad leedahay wa tasxabu alkhabara khabarkii waxaa la saaxibay soo gelayso bacda daati lkasri kasrada mida u saaxibka gadaasheed laamu ibtidaa'in laam la yihahdo laamu libtidaa mithaalkeedu waxa waaye inii lawasarun inii lawasarun ayib hadda fiiri inadii isimkeedii waa kaa midda labaad ya-da waa isimkii inna waa xarafkii ya-dina waa isimkeedii wasarun waxa weeyaan khabarkii marka khabarkii waxaa galay laamaa gashay marka way bannaan tahay waana badan tahay qur-aanka haddaa u fiirsatid wax la koobi kara ma ah ina rabbii la samiicu ducaa fiiri marka haddii laamti khabarka ku jirto ana rabbi lama dhihi karo lianna min khasaa'isi laami libtidaa annaha laa tadkhulu ila calaa khabari ina laa calaa khabari anna ina rabbii la samiicu ducaa wa ina rabbaka la yaclamu maa tukinu suduuruhum wa inaka la calaa khuluqin cadiim wa inaa lanaxnu nuxyi wa numiit kulu daalika waxay ka khabarkii oo oo ina ahay oo laam la geliya laam libtidaa markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wa bacda daati lkasri kasrada mida u saaxibka gadaasheed tasxabu lkhabara khabarkii waxaa la saaxibaysa laam ibtidaa mithaalkeedana ina inii lawasar waay oo ina rabbaka layaclamu oo hadda kusoo mithaalin taa marka waxaa laga fahmay wa bacda daati lkasri un yiri akhawaadkii kale oo inna iyo maxaan yidhi akhawaati inna oo annadi ah ama lacalla ah ama e, leyta ah ama laakina inaysan gelaynin khabarkooda laam aysan gelaynin marka waxaa la maqlay baa layidhi qolada kuufiyiinta ah yaa waxay yidhaahdeen ilaa fii khabari laakina laakina khabarkeeda inay gashaa dhici karto oo ayagoo ashcaar u soo deliishanayo oy dhici karto inay shuduud yihiin ama laamta ay zaa'ida tahay markaasay reer kuufiyiinta waxay yidhaahdeen waxaa u daliileh yaluumuunanii fii xubi layla cawaadili walaakinanii min xubiha lacamiidu qowlkaas shaacirka iyay dalaysteen waxay yidhahdeen yaluumuunanii way igu dagaalamayaan fii xubi layla yaluumuunanii waxaa igu dagaalayo fii xubi layla cawaadili kuwa idagaalayo walaakinanii aniga lacamiidun baan ahay mid oo macnaha la cogsiiyey min xubiha mid xubigeeda aada u makansadaan ahay marka fiiri yalumunani cawaadilii hadda waa luqata akaluuni albaraakiith yaluumuunanii waawdaas imaa inay damo ishbaac ka dhashatay ay tahay iyo inay tahay waaw oo macnaha faacilka inuu jamac yahay lagu ogaanayo labadaba waa dhici karta ayib marka ulajeedada waxaa walaakinanii lacamiidun uu yiri marka wuxuu geliyey khabarkii buu laam geliyey iyadoo xarafkani ina aysan ahaynoo laakina ay tahay waxa weeyaan dad waxay leeyiin laamtaas waa zaa'ido inama istadcathaa daruura sidii qowlkii ay yidhaahdeen amsaa lamajhuudun lamajhuudan siday u yidhaahdeen oo kale waa marka waxa weeyaan looga qiyaas qaadan mayo mubaradna wuxuu banay baa layidhi annada khabarkeeda in la gelin karo annadii laam in la geli karo si ah ayib laakiin marka almuhim waxa weeyaan laamu ibtidaa fii khabari inay gashaa bihalaathati shuruud khabarka ay gelayso horta inuu mutaakhir yahay oo isimka kasoo hormarin oo ina zaydan la qaa'imun la yihah kow wa muthbatan inuu yahay so nafyi ousan ahayn haddana inuu khabarka maadi ficil maadi ousan ahayn intaas soo oobsaday ina rabbii la samiicun hadda samiicaas fiiri waa khabarkii oo mutaakhir oo isimkii wuu kadib maray yadaa isimka kow muthbat waa yahay oo nafi ma aha haddana ficil ma aha waxaa la diidayaa inaad tiraahdid mathalan ina muxamadan la samica minii maqaalatan waxaa weyaan ficilkii oo maadi ah laam lama gelin karo asoo nafyi ana waa lamid walidaalika waxaa shaad noqday qowlu shaaciri waclam ana tasliima wa tarka laa laa mutashaabihani walaa sawa macnaha ficilkii oo nafyi ah you laa geliye oo laam ibtidaa geliye waclam wuxuu ri ana tasliima wa aclamu dheh waxaan ogahay ina tasliima wa tarkan in qofkii la salaamay in laga tago laa mutashaabihan laba isu eg ma ah walaa sawaa manciko marka hadda fiiri in allaha stafaa hadaa tirahd in allaha lastafaa carabi ahaan kuma banaano qur-aanna min baabi awla ayib marka waa saddexdaas shardi in laga helaa shardi ah ayib markaasuu wuxuu iri wlaa yaliid ilaama maa qad nufiya walaa min alafcaali maa ka radya waqad yaliiha macqadka inadaa laqad samaa cala lcidaa mustaxwidaa shuruudi waaba tanaabo walaa yalii lama xariirsada dilaama laamtan ayadee maa qad nufiyaa ficil oo manfi ah laamtan lama xariirsado walaa min alafcaali afcaashane maa ka radya radyo kale wax lamid ee lama xariirsadaan tan waa shardiga hadda aan kuu soo hormari oo markii laamu libtidaa khabaru ina ay gelayso khabarka waa inuusan ahayn horta manfi oo hadda waxaan niri waxaa shaade laa mutashaabihaani shaad weeyaan kow ficil maadina geli mayso ina zaydan la radiya lama dhahayo ficilkii ficilkiio maadiya inamaa mudaarica la gelinaya nafyina waa inaysan ahaaninoo ina zaydan lamaa yaquum ama lalam yaquum lama dhahay ayadoo naafi ah ina zaydan lamaa yaquumu ina zaydan maa yaquumu a laleeyahy laakiin laamu lama geli karo walaa yali lama xariirsado di laama laamta tan ahoo laamul ibtidaa layihahda ma maadaya faacile maa lama xariirsado khabr qad nufiya la anfiye khabr oo manfi ah laamu ibtidaa lama xariisado lama yihahdo ina zayda lamaa yaquumu lama yihahdo ko walaa min alafcaali afcaashana kalama xariisada xaggooda ma ficilka radiya lamidaho maadi ah oo ina zayda la radiya lama dhahayo layardaa waa la ogolyahay markaasuu iri waqad yaliihaa ficilkii inuu laamti waqad yalii ficilki inuu la xariisada arkahaa laamti maca qad qad hadday la jirto ficilki oo maadi ah si yar in laamulibtidaa gashaa dhici karto waxaa mithaal u ah kaina daa laqad samaa cala alcida mustaxwida kaina daa midkan laqad samaa waa kor noqday mustaxwidan xaal u yahay kii macnaha awood ku qabsanaya cala alcidaa ama laqad samaa cala lcidaab uu ka kor noqday mustaxwidan asigoo wixii haysteen oo dhan macnaha la keli noqday fiiri marka hadda ina waa xarfu towkiidin wa nasbin daa ismu ishaara oo isimkeeda mabniu cala sukuuni fi maxali nasbin khabarkii samaawa ficil maadi samaa waa kor noqday markaasaa haddii ay laamti gashay waxay laamti u gashay lianna ficla maqruunu biqad laqad samaa alayri laqad samaa cala alcidda marka allaamu laam ibtidaa qad xarfu taxqiiq samaa ficil maadi waljumlatu min alficli walfaacili samaadaas fii maxali rafcin khabaru ina yaa laleeyahay ayib marka walaa min alafcaali maa ka radiya wuxuu ula jeedaa idaa kaana alkhabaru maadiyan mutasarifan gayra maqruunin biqad intaasoo shardi ayuu ku miithaalina ficilka hadduu maadi yahay mutasarifna ou yahay qadna ay la xariirin laam lama gelin karo ina zaydan la radya lama dhahay wa in kaana alkasaa'i wagayruhu qad ajaazuuhu calaa qila laakiin haddii ficilkii ou noqdo jaamid gadaaluu ka imaan doona haddii ficilkii uu maadi yahay laakiin hayru mutasarif ou yahay oo jaamid ah waa laamti waa geli kartaa cinda ظاahir kalaam الmuصنifi ina زayda lanicma الrajulu wa ina camra labi'sa الrajulu waa la dhihi karaa maxaa yeele ficilka maadiba ha ahaadee laakin likownihi jaamida jaaza bisababihi dukhuul laami calayh ayb w tasxabu اlwaasطa macmuula الkhabr wاlfasla wasma xala qablahu الkhabr hadda waxaan ihi laamulibtidaa meelaha ay gashuu kaa hadlayaa musanifka hadda waxaan soo niri khabaru inaba ay gashaa bishardi ta'ahuri can ismiha kow shuruudan lasoo qabto saddex waxaa lamid eh wa tasxabu faacilka laamulibtidaa waay wa tasxabu laamulibtidaa'igi way la saaxibtaho waa gashaa alwaasita midka u dhexeeya macmuula alkhabari xaal uu yahay khabarka midkuu ku camal falay wاlfaslna waa gashaa damiir اfasli wasmanna waa gashaa simka ina xala qablahu hortiisana ou yimiday alkhabaru sadex kale hadana gashaa buu leeyahy sadexdaba ina iyo wixii ka dambeeyo waay marka macmuul khabr waxa weyaan fiiri inaad dhegeysatid macmuul khabr waxa waaye isimkii markii ina qaadatay khabarkii ay qaadatay khabarkeedia wuxuu noqday min alasmaa isimkiyaasi camal fale haddaa tiraha ina zaydan aakilun acaamaka haddaa tirahda fiiri zaydan waa isimkii aakilun waa khabarkii waa dhamaaday markay isimkii khabarkeedi qaatay aakil oo khabarkeedii ahaa haddana yani yacmalu camal alficli oo faacilkiisa damiir mustatir huwa acaamaka mafcuulkii aakilkii weeyaan marka waxaa loo jeedaa acaamaka yaa macmuulu alkhabar ah liannahu acaamaka waxaa nasbiyey aakilun oo khabara ina marka acaamaka waa macmuulu likhabari ina yaa ku camal faloo nasbiyey markaasuu wuxuu ku yiri wa tasxabu laamu ibtidaa'iga waa gashaa alwaasita midka dhexdhexaaday haduu dhexdhexaadiye macmuul khabari xaal uu yahay haddii macmuul khabar ou soo hormaro bayna ismihaa wa bayna khabarihaa ou dhex fadhiisto laamu libtidaa yaa geli karto fiiri ina zaydan la tacaamaka aakilun aada leedahay hadda ina zaydan waa isimkeedii aakilunna waa khabarkii maxaa dhexdooda yimid la tacaamaka oo oo ah macmuululkhabarka aakil mafcuulkiisii oo soo hormaray mafcuulkii aakilaa soo hormaray markaas waxaa banaanaatay likownihi macmuula alkhabr wa mutaqadima cala alkhabr awgeed jaaza dukhuul laam alibtidaa calayh waxaa leedahay ina zaydan laطacaamaka aakilun ina xarfu towkiidi wanasbin zaydan ismuha alaamu laam ibtidaa طacaamaka mafcuulu bihi muqadam liaakil aakilun khabaru ina yaad leedahay marka wa tasxabu waxay midka dhexdhexaadistay bayna alismi wاlkhabr macmuul khabri xaal uu yahay waa sidaas waay haddii ay laamu libtidaa ay gasho macmuul khabr waa banaan tahay ida taqadama calىa khabri nafsihi way banaan tahay waxaa kaloo gashaa wاlfasla damiiru lfaslina waa gashaa damiiru lfasli waxa weeyaan an yaأtiya bayna اlmubtada w alkhabr damiir zaydu huwa qaa'imu aada leedahay damiirkaa damiiru fasliga la yidhaahda icraabta wax kama bedelo marka damiiru lfasli aydna waa gashaa laamu libtidaa oo waxaad leedahay ina zayda lahuwa alqaa'imu fiiri ina zayda lahuwa alqaa'imu lahudaas icraab ma laha damiiru shani laa maxala lahu min alicraab ina xarfu towkiid zayda ismu ina alqaa'imu khabaru lahudaas mulqaad weeyaan laakiin min xayثu icraabu mulqaad ka yahay min xayثu lmacnaa ma ah liannahu waxaa damiiru lfasl loogu magacaabay waxa ka dambeeya hadduusan asiga ahaan lahayn laba macnay ixtimaali lahaayeen hadda fiiri qowluhu tacaala ina hada lahuwa alqasasu اlxaq haddii hadda ay lahuwa joogi lahayn inay qasastaas inay bayaan tahay iyo inay bedel tahay iyo inay khabaru ina tahay intaba waa ixtimaali lahayd oo waxaa la dhihi kari lahay ina haadaa midkan alqasasa ah alxaqa ah ay noqon lahayd marka mubtadihii inadii khabarkeeda waa maqnaa lahay laakiin lahuwa markii la keena damiirkaas waxaa yatacayan an yakuuna maa bacda khabara walaa sifata walaa bayaana markaasa ina hada midkan lahuwa asiga alqasasu lxaqu weeyaan qasaskii xaqa ahay marka damiiru lfasli wax oo akhar min wajhin ixtimaali lahay you hal waji u samaynay damiiru lfasliga ninkaanan aqoonin oo aanan aada u fiirsanin meelaha qaarkeed waa ku dhacya hadda u fiirso wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran fiiri tajiduuhu ficilkaas maxaa weeyaan ficilkaas wajada laba mafcuulow qaataa tajiduuhu ficil majzuum waaye bixadfi nuun walhaa-u mafcuulu bihi awal tajiduuhu ayib tajiduuhu cinda allahi huwa maxay tahay huwadan wixii ka dambeeya waaba godnaan jirtee khayranta haddana kordhigan maxay yihiin markaasaa lagu leeyahy huwadan waa damiiru lfasli malqiyu laa maxala lahu min acraab khayra mafcuulu bihi thaani waay tajiduuhu khayran saas waa craabta marka huwadaas waxa weyaan eh, waxaa weyaan damiiru lfasli laa maxala lahu min alcraab marka waa badan yahay wa inaa lanaxnu saafuuna wa inaa lanaxnu lmusabixuuna fiiri lanaxnu damiir lfasli waay huwa keligeed shardi maa naxnu damiir waay marka hadda fiiri inaa lanaxnu saafuuna inaa inana waay oo naadi isimkeedii waay saafuunana khabarkii waa lanaxnu daa mulgaatu laa cmala laha min xayثu اlcraab haddayna lanaxnu joogi lahayn waxa weeyaan ishkaal kala imaan lahay marka damiiru lfasli macno weynuu faa'iideeyaa yafsulu bayna alkhabari wasifa wixii sifa noqon lahay buu khabar u cayininahay taasaa loo jeeda ayib marka taas waa damiiru lfasli wa qowluhu wasman xala qablahu اlkhabr wasmanna way la xariirsataa laamulibtidaa'igii craabtii waxaa weyan ayadiyaa socoto watasxabu maxaan ku irahdaa alwaasita macmuul اkhabr wاlfasla wa tasxabu isman bimacnaa isimna waa gashaa ismu inay gashaa laakiin maxaa u shardee xalla qablahu اlkhabr xala alkhabaru khabarkii inada khabarkeedii ou yimidou degay qablahu qabla اlismi isimka ka hor ayib marka kaasaa loo jeeda macmuul اkhabr waa soo sheegnay intana waxa weeyaan isimki ismu inay gashaa laakin bishardi an yataأkhara اlismu can eesh can اlkhabr sidaasaa loo jeeda oo waxaa ka mid eh qowl اllahi tacaala ina fi dalika lacibratan hadda fiiri fii dalika waa khabarkii soo hormaray jaaru majruur mutacaliq bficli fii maxali rafcin khabaru ina bay noqonaya la cibratan alaamu laamu ibtidaa cibratan ismu ina muahar mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira sidaasaa la yidhaahda oo ina fi daari la zaydan ina cindaka la taaliba cilmin aad leedahay laamtaasaad gelinaysa wa ina laka la ajran gayra mamnuunin ina laka laajran fiiri ajran oo muahar a ah weeyaan lakana jaari majruur oo khabarkiio mutaqadim a ah waay marka waxaa laga fahmay haddii haddii khabarkii uu soo hormari waayo ismu ina laama gelayso oo ayadoo ah hadirtaan ina zaydan qaaimun ma dhehaysid ina lazaydan qaaimun ma dhehaysid waxaa weyaan lannahu ma dib marin sidaasaa lagu leeyahay ayib intaas waxaa weyaan marka laamu libtidaa fi luga alcarabiya almutafaq calayha afar meelay gashaa afarti musanifki waa kuu tiri marka hore bacda daati اlkasri tasxabu اlkhabr laamu ibtidaa'in khabarkii waay gashaa khabarki ismi inana waay gashaa macmuul khabr oo ina macmuulkeedana waa gashaa maxaan ku iha damiir faslin waa gashaa intaasba ina inay ku xeran yihiin ala rabaa inada isimkeedii bishard inadii khabarkeedii bishard macmuulu khabari ina bishard damiir fasli intaasay ay gashaa bimacnaa laam ibtidaa markaasuu musanifku wuxuu iri wwaslu maa bdi اxruufi mubطiluu icmaalaha waqad yubaqa اlcamalu wa waslu maa maa in lala xariiriyo bidi lxuruufi xuruuftan ayada ahoo lixda haddii maa la xariirsato oo inamaa i anamaa i laakinamaa i laytamaa lacalamaa la yidhaahdo mubطilun waaye maagaas wuu burinayaa icmaalaha iyada camal siinteedu burinayaa waqad yubaqa alcamalu si yaraan ene in camalkii loo baaq yeelana waa la arkaa laakiin sida raajixa ah camalkeeda waa buraya ayib marka wuxuu u jeedaa ida tasalat ma gayr lmowsuula maada mawsuula hadday la xariirsato inay u noqonaysaa lagama hadlay ma hadday la xariirsato oo zaa'ida ah zaa'ida marka leenahay maadi mawsuulada ka baxday kuwa kalena maba la xariirsan karaan hadday la xariirsta xuruuftan lixda e takufuha takufuhaa can ilcamali markii camalkoodii ay ilqayso ayagana khasaaistii waa ka dhumaysaa oo ficil iyo isim waa galayaan awal waxay ahaayeen xuruuftan fiirso ina wa akhawaatuhaa waxay gaar ku ahaayeen mubtada iyo khabar oo asmaaday geli jireen markay camal falayna haddii maa zaa'ida lala xariiriyo inamaa la yidhaahdo horta camalkii waa laga tuura oo wixii ka dambeeya ma nasbi karaan kow midda labaad khasaaistii isimka gaarka ay ku ahaayeenna waa ka bixi ficil waa iska gelayaan walidaalika fiiri qul inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid qul inamaa yuuxaa aniga waxaa laysoo waxyooday fiiri inadi maa aad la xariirsatay ficlayba iska gashay meeshii inamaa ina ay isim geli jirta ficil oo yuuxaa bay gashay kaanamaa yusaaquuna ila almowti wa hum yanduruun fiiri kaanamaa kaana iyadoo aheed maa lala xariiriyey waxba ma qabanaysa markaa mulqaatun laa camala lahaa baa le liannu maadan oo zaa'idada ah xuruufta camalfalkeeda daciifay awal ahayd icmaalu hadihi alxuruuf waa daciif wlidalika laysa cindaha min alqudrati maa yumakinuha min atakhaطi calى ma azaa'ida camalkii waa laga fariisiiyey markaasay ikhtisaaskii waayso ficil iyo isimba waa iska gashay taasaa loo jeedaa markaan wa waslu maa maa haddii lala xariiriyo bidil xuruufi xuruuftan ayadee mubtilun mid camalkeeda burinaya wa mubtilun kii burinaya icmaalaha camalkeeda u burinaya waqad yubaqa alcamalu camalkii in layska baaqi yeelana marka qaarkeed waa la arkaa saas waa waqad yubaqa alcamalu bimacnaa waxa weeyaan xuruuftan waxaa la yidhi hadda musanifka waa caam yeelay laakiin xaqiiqadii waxa waaye leyta kuma jirtaa layidhi hadda musanifka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa in ma haday la xariirtay lixdan xaraf camalkooda uu buraya marka waxay ahayd ilaa leyta inuu yidhaahdo leyta waxaa laleeyahay yajuusu icmaaluha wa ihmaaluhaa laba iyadoo maadi ay la xiriirsatay labada waa banaan tahay marka qowlkaas layskuma khilaafsano inay leyta labada waji ay ku banaan tahay cala alqowli asaxiix walidaalika musanifka mima yu'khadu calayhi inuu inuu sidaa yidhaahdo bimacnaa qowlka daciifkaa oo dhahaya leyta xataa macamalfalayso qoladeeda inuu noqdo waa dhici kartaa oo ra'yigaasuu qaatay in la yidhaahdo marka waxaa loo daliishtay qaalat alaa leyta maa haada alxamaama lana ilaa xamaamaatina aw nisfahu faqadi gabadhii eh, ku calaacasha waxay tiriyey qaalat alaa leytama muxuu noogu ahaan waay hada alxamaamu qooleeyaashan lanaa annaga ilaa xamaamaatina madmuuman xaaliya kii loo duma ilaa xamaamaatina hadde aw nisfahu ama haddii asiga aan wada helay niskiisa faqad inagu filan marka hadda waxaa layidhi beytka waxaa lagu akriyay laytamaa hada alxamaamu iyadoo la ilqay ama alaa laytamaa hada alxamaama iyadoo la camal sii labadaba waa la wari baa layidhi walidaalika leyta in laga soo reebo yaa raajixa ah sidaas musanifka hadalkiisana kuma jiro kuwa kale sax waaye in la iطlaaqo waxba kuma jiraan inkastoo dad baneeyan ay jiraan oo inamaa iyo eh, kaana iyo waa la banayn karaa qolo yidhaahdeen ay jiraan laakiin calaa nuduur ama calaa shuduud waay qowl hadda la xujaysan karo musanifka lagu ictiraadi kara ma ah laakiin leyta waxa waa qowl daciif ah ayib laakiin musanifka ra'yigiisa waxa weeyaan in leyta ay ay lamid tahay inteeda kale sidaasay hadda u dhowdahay ayib وجائز رفعka معطوفا على منsوب iن بعd أn تsتكملا وألحqت بإna لakiنa وأn min duni layta ولcل وkأn وجائز waxaa banaan rafcuka adiga godaalkaada goditaankaado macduufan aad godid calaa mansuubi ina lagu cadfay bacda an tastakmilaa markii isimkeeda khabarkeeda ay qaadata kadib musanifka haddana inta wuxuu kugu baraarujinayaa haddii ina markii isimkeedii khabarkeeda ay qaadato haddii isim kale lagu cadfo waxaa banaan inaad macnaha inaad godid oo waxaa tiri ina zaydan qaa'imun wa camrun inaad tidhaaha kuu banaan inaad godid wa jaa-izun waxaa banaan rafcuka goditaankaada macduufan mid lagu cadfay aad godid calىa mansuubi ina ina mansuubkeeda mid lagu cadfay aad godid bacda an tastakmilaa markay dhammaystiranto kadib haddaad tiraha ina zaydan qaaimun hadda fiiri zaydan qaaimun khabarkeeda isimkeeda waa qaadatay wa camran io wa camrun hadda rafcu kaa banaan wa camrun dheh markii la godo waxay ku cadfantahaa la yidhi zaydkaas qabla dukhuuli ina calayh liannahu zayd ina intayna soo gelin mubtada buu ahay marka waxaa laleeyahay waxaa banaan in isimka oo imaanaya bacda khabari ina an yucطafa calaa ismi ina qabla dukhuuli ina wahuwa marfuuc oo marka maxaad leedahay ina zaydan qaaimu ina xarfu tawkiid zaydan ismuha qaaimu khabaruha wa camran waaw xarfu cadaf camran macطuufu calى maxali zayd qabla dukhuuli ina wa huwa marfuuc wlmacduuf calى marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira sidaasaad leedahay qowlkaa oo hadda ibnu maalik ou wato wa jaa-izun rafcuka mactuufa calaa mansuubi ina inadii mansuubkeediyaa lagu cadfay qolana waxay leeyihiin isimkaas in la nasbiyo waa banaan in la godo waa bannaan tahay laakiin goditaankaas ina zaydan wa camrun waxa weeyaan mubtada khabarkiisana uu maxduuf yahay wa camrun qaa'imun ay ka dhigan tahay qolo saasay leeyihiin qolo kale waxay leeyihiin ma ahane wa camruntan qaa'imuntoo khabarka naftigeedu ku cadfan yahay laakiin musanifku wuxuu qabaa madhabka dhahayo haddii bacda khabari inna isim uu yimaado laba wejiyaa ku banaan wejiga nasbada khilaafka ma joogo wlidalik musanifka waa ka aamusay oo hadaa tiraa ina zayda qaa'ima wacamran hadaa tiraa waaw xarfu cadf camran macduufa calaa ismi ina wlmacduuf cala mansuub mansuub khalaas waay khabarkana waa uu qarsan yahay oo kan horaa tusinayo wacamran qaa'imun waa macnaheedii taas khilaafka ma joogo laakiin markii isimkii bacda khabari ina yimiday la godo musanifku waxuu leeyahay waa lianna hada almansuub nasbatuhu aw nasbuhu daaric waay fanaxnu nacطifu calayhi qabla hada اطaari wa kaana marfuucan sidaasay qolo qabaan marka taas waa waa hal qowl qowlka kale labadii aan kuu sheegay waay wa jaa-izun waxaa banaan rafcuka goditaankaada macduufan mid lagu cadfay calaa mansuubi ina ina mid lagu nasbiye oo isimkeedii ah laakiin goorma waayo bacda an tastakmila markay isimkii khabarkii qaadato laakiin haddayna dhammaystiranin oo khabarkii oo dhiman isim lagu cadfo yajibu nasbuhu oo waxaad tidhi ina zaydan wa camran haddaad tidhaahdid wa camrun ma banaano labadiiba waxaa weeyaan waa inaad ee aad nasbisaa ina zaydan wa camran qaa'imaani aad leedahay marka hal maraad khabarka siinaysaa laakiin waa qowl اjumhuur musanifkana waaba jasmiyataas laakiin qaara waxay leeyihin xatى fi hadihi اlxaala ina zayda wa camru qaaima qaaima qaa'iman in la yihah markaas waa banaan tahay laakiin qowl daciif ah waay wa ulxiqat bina laakina wan min duni leyta walacala wakaan wa ulxiqat waa la haleeshiyey laakina iyo wa ana biina la haleeshiyey bicnaa waa la xugum haddii laakina ay isimkeedii khabarkeeda qaadato haddii markaas kadib isim ou yimaado labada weji waa banaan tahay oo asigoo mansuub ahayn macduuf oo marfuuc lagu gudo oo tirahda maa zaydun qaa'iman laakina camran munطaliqun wa khaalidan sida hadda ibnu caqiil ou noo mithaali laakina camran munطaliqun hadda fiiri laakina camran waa isim iyo munطaliqun oo khabar ah kadibaa isim kala yimid wakhaalidan haddii la godo oo wakhaalidun la yidhaahdo waa banaan tahay wa jaa-izun rafcuka liannahu waxaa weyaan ina waxaa la xugumi laakina iyo wa ana oo maxale ina qabla dukhuuli laakina lagu cadfaya wa ulxiqat laakina waxaa la haleyshiy wa ana biina inadii oon hadda wajaa-izu rafcuka macطuufa calىa mansuubi inahan lahayn yaa la haleeshiy min duuni layta walacala wakaana waxaa lagu leeyahy layta iyo lacala iyo kaana hadday isimkoodii khabarkooda qaataan ou isim kale bacda alkhabar u yimaado waxaa weeyaan laa yajuusu ila nasbu oo rafcadii wajaa-izun rafcu kama imaanaysa ma banaano oo waxaad leedahay layta زيدا qaaimu wacamran laakiin layta zaydan qaa'imun wacamrun lama maqlin sida oo raajixa ah ilaa faraa yaa yiri waa banaan tahay laakiin jumhuurta ama culamada qaatibatan waxay qabaan layta iyo lacala iyo kaana haddii isim ou yimaada bacda akhbaarihaa yajibu nasbuhu walaa yajuusu rafcuhu sidaasay leeyihiin wa ulxiqat laakina wa ana waxaa la haleeshii biina min duuni leyta leyta laaanteeda leyta la-aanteeda waa macnaha min duuni leyta iyo walacala iyo wakaana saddexdaas xaraf ma banaano haddii isim bacda khabarihim ou yimaado in la nasbiya ma banaano saasaa laleeyahay laakiin waxa ibni maalig iyo ay daliishanayaan qowl اllahi tacaala ina allaha bariiءu min almushrikiina wa rasuuluhu firi wa rasuuluhu haddii wa rasuulahu la dhihi lahay warka ma joogi lahona in allaha ku cadfanta in allaha wa rasuulahu saasay noqon lahayd laakiin wa rasuuluhu waa banaanaatay bixtimaalaat in la yidhaahdo wa rasuuluhu macطuufu calى allah qabla dukhuuli ina liannahu asalkeedii mubtaday ahayd waa sida ibnu maalik oo wata waa iyo dadkii hadalkii asaga ra'yigiisa qaatay ama wa rasuuluhudaas waxa waa mubtada khabarkiisana barii'un tootan hore laga fahmay jumladana jumlo kale lagu cadfay saasay noqonaysa ama wa rasuuluhu barii'un tahayba ku cadfan tahay laakiin taas baciid jiddan waa liannahu bariidaas waa macna ma aha macnaha w hadda cadafkeeda soo degdegi karo calaa kuli xaalin xuruuftan haddii maa lala xariiriya camalkeeda waa la ilqaynaa ilaa leyta cinda bacdihim midda labaad waxaa banaan maxaan ku irahda asmaadeeda in lagu soo cadfo isim kale oo daahira oo isimkaasoo godan haddii la nasbiyana min baabi owla waa wada banaan tahay haddii laakiin la godo waxaa lagu cadfaya calaa maxali ismi ina qabla dukhuuli ina laakiin leyta iyo lacala iyo kaana kuma jiraan oo maa bacda khabarihim in jaa ismun yajibu nasbuhu wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi